noloshii adduunyada beratankii bilowdaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowdaa bilowgii adduunyada tartankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kula dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha doorida cadda kulmi magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa axad taariikhdu waxay ku beegan tahay disembar sanadkaasi dhammaanaya ka haddaba barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaan ku eegi doonaa qodobo ay ka mid yihiin kulamada la ciyaari doono kooxda chelsea ayaa ciyaari doonta markii la gaaro afarta galabnimo waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta wolfis wolfis ayaana kusoo dhoweyn doontaa garoonkooda ee lagu magacaabo molonka stadium baluushi bujentino waxa uu doonayaa saddex kulan xiriirah inuu badiyo tanii markii loo magacaabay tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea haddaba sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulanka waxaa ciyaari doona ciyaaryaanka lagu magacaabo christopher inkunku oo lagu soo bilaabi doono shaxda koowaad sidoo kaleeto tobabaraha waxa uu shaac ka qaaday in kulankan uu seegi doono ciyaaryaanka loo magacaabay inso fernandes oo kulankii ugu dambeeyey dhaawaca looga saaray waxaynu eegi doonaa kulankii weynaa xalay dhexmaray liverpool iyo arsenal arsenal garoonkooda markaynu eegno waa liverpool garoonkooda weeyaan hal dhibic ay kaga soo qaateen ganars arsenal marka anfield stadium hal dhibic inay kusoo qaateen waxay ka dhigan tahay weli arsenal sanadka inay aad iyaad u qurux badan tahay quran kulan innaba aanan caadi ahayn ayaa eh, ay soo bandhigeen labada kooxoodba tababaraha liverpool yordan colob aad iyo aad ayuu ula riyaaqay kooxda arsenal halka sidoo kaleetna michael arteta uu shaaca ka qaadi yahay kulankii xalay inuu ahaa mid ka mid ah kulmadii ugu xiisaha badnaa bermeliga labaatankii sano ee lasoo dhaafay sidoo kaleeto sboris laba gooli hal ay ku garaaceen halka kooxda kubadda cagta newcastle united iyaguna la garaacay lowton ayaa garaacday hal gooli waxba dhanka talyaaniga ayaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta inter milan dhibcaha ayay sii dheeraysteen halka leece laba gooli ay ku garaaceen sidoo kale roma iyaguna naaboli ayay garaaceen laba gooli waxba suuqa kaliibsiga aynu eegi doonaa ee dhegeystayaal manchester unitedna dhibaato badan ayay ku jirtaa oo westham ayaa laba gooli waxba ku garaacday waayahay saaxiibada haddii aynu ku bilaabnana barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kooxda kubadda cagta ma united ayaa ah, eh, laba gool iyo waxba lagu garaacay ma united waxa weyaan sanadkan sanad aad iyo aad xun ay qaadanayaan tababaraha kooxda kubadda cagta ma united eh, ninka lagu magacaabay rigtan haag waa tababare aad iyo aad u liita waxaana leeyahay wuxuu ahaa mid ka mid ah tababarayaashii soo maray kooxda kubadda cagta manchester kan ugu liitay tan iyo taariikhda kooxda kubadda cagta ee man united haddaba markiinu eegno tababarahan tanhaag la yiraahdo waa tababare aada aad u liita waxaa leeyahay bilowgii ugu xumaa taariikhda kooxda kubadda cagta manchester united ee horyaalka tan iyo kun sagaal boqol iyo soddonkii waxay mareysaa xilligan sanadkan waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta united kun sagaal ayaa ugu dambeysay inaysaan u liitaan oo kooxda kubadda cagta manchester united xilli ciyaareed dhan markaa dabcan guuldarooyin aada iyo aad u qaraar ay soo qaataan taas oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta manchester united xilli ciyaareedkan la leeyahay inay saan u liitaan waxaa ugu dambeysay kun sagaal boqol iyo soddonkii sidoo kaleet waxaa leeyahay markii ugu horeysay tan iyo kun manchester united ayaa ku guuldareysatay inay gool eh, dhaliso ama gool ay dhalin weyso afar kulan oo isku xixiga horyaalka manchester united ayaana sidoo kaleet la kulantay saddex iyo toban guuldaro ka hor dhammaadka january xilli ciyaareedkan ilaa haatan taasoo ka dhigan rikoorkii ugu xumaa taariikhda marka manchester waxaa leeyahay wixii rikoor xumaa dhan dusha waxaa loo saarinayaa tababaraha iminkan la ninka lagu magacaabo tababare erig tanhaaga tanhaag xil ciyaareedkan markaad eegto saddex iyo toban kulan ayaa la garaacay waana guuldaradii ugu badneed taariikhda kooxda kubadda cagta united bilowga xil ciyaareed markii la gaaro xil ciyaareedkan westham kulankii shalay laba gooli waxba ay ku garaacday byr munich ayaa hal gooli ku garaacday barmouth ayaa saddex gool ku garaacday newcastle ayaa hal gool ku garaacday kooxda lagu magacaabo eh, copenhagen ayaa afar gool iyo saddex ku garaacday eh, newcastle ayaa markale saddex gool ku garaacday halka mancity saddex gool ku garaacday garoonkooda halka sidoo kaleetna markaynu eegno galatasaray ama kooxda kubada cagta galatasaray saddex gool iyo labo ku garaacday garoonkooda crystal palace ayaa garoonkooda ku garaacday marka eh, bayer munich ayaa afar iyo saddex ku garaacday bayer munich garoonkooda jarmalka saddex gool iyo hal ayaa lagu garaacay koox kubadda cagta manchester united brighton ayaa ku garaacday arsenal ayaa bilowga xil ciyaareedkan saddex gooli hal ku garaacday eh, sidoo kale sports ayaa laba gooli halaba gooli waxba ku garaacday marka xilli ciyaareedkan waxaa leey markoodii eh, saddexiyo tobanaad ayaa la garaacay taa oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta manchester united la leeyahay xil ciyaareedkan xataa kulmada soo socda uma qalmo tababaraha manchester ninka lagu magacaabo tanhaag inuu sii leyliyo tobabarnimada koox kubadda cagta ee man united haddaba waxaa la aaminsan yahay in tobabarahan uu yahay tobabarihii guuldarada ugu badnaa qaatay xataa tobabarayaashii hore markii la eego taariikhda kuwii hore usoo maray isaga ayaa aada aad ugu liita kuwii waa jose marino iyo fanhal iyo tobabarayaashii kaletay kasii horeeyey marka kulankii westhamna xataa kooxa kubadda cagta manchester waxay ku dhiban tahay kooxaha reer london oo kulmadii ugu dambeysayba guuldarooyin aad iyo aad u xanuun badan ayay ka qaadanayeen garoonka ay ku ciyaaraan kooxaha london stadium taa oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta westham laba gool ku garaacday jorad bowin ayaa gool kuwaad bilaabay toddobaatan daqiiqo kadibna maxamed kudus ayaa goolka labaad ugu shubay ninka lagu magacaabo baket ayaana ka caawiyay jorad bowin xilli ciyaareed qurux badan ayay ku qaadanaya kooxda kubadda cagta westham war ciyaaryaanka ugu goolasha badan kooxda kubadda cagta hamarska lagu magacaabo Ah, markaynu eegno xil ciyaareedkan saddex iyo kulan saddex kulan uu ciyaaray saddex gool iyo u dhaliyey halkaa saddex goolna uu caawiyey marka xiryaankan sidoo kale kow gool horyaalka brimileaga ayuu sii marayaa waana ninka labaad ee ku-xiga markii laga soo tago waa ninkii saddexaad saalax iyo keliya waxaa ka horey ninka lagu magacaabo haalan mar kow gool horyaalka brimileaga ayuu dhaliyay todobiyo kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray jeraad waa ciyaaryahan aad iyo aad u khatar badan qudus isagana waa uu xil ciyaareedkan waxaa leeyahay waa mid ka mid ah saxiyada ugu fiicnaa xil ciyaareedkan koox yimaada haddaba kudus goolkiisii sagaalaad ayuu dhaliyay xil ciyaareedkan saddex labaatan kulan oo u ciyaaray kooxda hamaris ama kooxda westham hal goolna waa uu caawiyey marka ciyaaryahankan inaba caadi maaha ma united ayuu hal gool ka dhaliyey eh, sidoo kaleet wuxuu gool ka dhaliyay koox kubadda cagta wolfis oo laba goola wuxuu gool ka dhaliyay kooxda lagu ah. eh, eh, magacaabo varyberg oo jarmalka ah wareega guruubyada gool ayuu ka dhaliyay kooxdaasi sidoo kaleet wuxuu gool ka dhaliyay crystal palace horyaalka bermeliga wuxuu gool ku caawiyey kulankii bali laba goolaba goole hal ku badanaysa westham wuxuu gool ka dhaliyay kooxda brentford wuxuu gool ka dhaliyay arsenal marka ciyaaryahankan innaba caadi ma wuxuu gool ka dhaliyay newcastle bilowga xilli ciyaareedkan marka ciyaaryahankan innaba caadi ma xilli ciyaareedka marka eh, sagaal gool ayuu sii maraya marka eh, ninka lagu magacaabo david moys wuxuu garaacay kooxdiisa hore manchester marka waxaa leeyahay tanhaag xataa ma gaaro david moys waagii uu joogay kooxda kubadda cagta manchester united haddaba taageerayaasha kooxda kubadda cagta manchester aad iyo aad ay sababtay tahay manchester xaaladda ay ah hadday ku jirto looma dulqaadan karo marka mar way badinayaan mar liverpool barbaro la galayaan mar chelsea garaacaya mar xaaladooda mar bermuth garaacaysa marka taageerayaasha waxay leeyihiin manchester sanadkan sanad la sheega ma aha marka laakiin markaad eegto eh, toberetenhag eh, markii laga soo tago eh, falsafadiisa laakiin waxaa leeyahy koxda kubadda cagta manchester xil ciyaareedkan waa kooxda ugu badan xidigaha ay ka dhaawacmeen markaad eegto xidigaha muhiimka ah ee ka dhaawacan hadda waxaa la arkayay difaacii xalay u ciyaarayay ama difaacii shalay u ciyaarayay ciiraanka loo magacaabo cambwala marka manchester difaacyadoodii xataa intay ka dhammaadeen oo inta badan dhaawac markaa soo gaaray ayaa xalay waxay ciyaarsiiyeen ama shalay ciidaanka lagu magacaabo weli cambwala waa sagaaliyo toban sano jir dhashay shan iyo labaatankii agosto labada kun ayaa shalay kulankiisii ugu horeeyay u ciyaaray kooxda manchester safka koowaad lagu soo bilaabay marka evan eh, ninka lagu magacaabo eh, ciiryaanka evans ayaa lagu soo bilaabay sidoo kale duwan bisaka iyo lukashow marka andre onana marka eh, difaacaaga markuu labadanba waa labada difaac ee kamwala ninka lagu magacaabay evans waa dooqyo saddexaad iyo afaraad weyaan markaa la eego marka xataa keedka xataa uma fadhiyaan difacyo kale dhexe ka ciyaara lisandr martins oo dhaawacan yahay factor lendlof oo dhaawacan yahay harry magwayo oo dhaawacan yahay ninka lagu magacaabo rafael fareen isagu waa marbasi mar wuu ciyaaraya marna wuu dhaawacan yahay marka waxaad arkaysaa difaacyo aan laka seenin inay u ciyaarayaan koox kubadda cagta manchester marka ciiryaanka lagu magacaabo sirgio rogolan keliya ayaa ahaa shalay kulankii westham ciiryahaan difaac ka ciyaara fadhiyay marka manchester dhibaato badan ayaa dabcan haysata marcos rashford xilli ciyaareedkan aada iyo aad ay u liitaa waxaa la aaminsan yahay marcus rashford xil ciyaareedkan inuu aha xilciyaareedkiisii ugu xumaa xil ciyaareedkii hore soddon gool ayuu dhaliyay sagaal goolna waa u caawiyey lix kulan uu ciyaaray laakiin xil ciyaareedkan laba gool ayuu dhaliyey labaiyo labaatan kulan saddex goolna waa uu marka xil ciyaareedkan aada aad ayuu u liitaa halka eryaanka lagu magacaabo antony isagana khasaare uu kooxda uu ku yahay xil ciyaareedkan sagaaliyo kulan ayuu ciyaaray markaa sagaaliyo tobankaasi kulan afariyo toban kulan brmeleague ayuu ciyaaray wax gool ah muusan dhalinin wax goolah muusan caawin ciyaaryaanka loo magacaabo garnaajo xataa oo la dhahay waa ninka ronaaldaha yar marka isagoo xil ciyaareedkan afar labaatan goolan ugu ciyaaray dhammaan tartamado idil saddex gool ayuu siiyay hal goolna waa waacoy xataa bruno fernandes oo kabtanka kooxda kubadda cagta manchester xil ciyaareedkan isaga yaaba ugu roonba shan gool laliyey shan goolna caawiyey marka kabtan bruno waxa weeyaan xaaladda ayaa ku xun xitaa isaga xataa ninka lagu magacaabo hajilan xil ciyaareedkan hojelan labayo labaatan kulan uu ciyaaray shan gool ayuu dhaliyay waana shanta gool champions leaga laakiin xil ciyaareedkan afar iyo toban kulan uu ciyaaray wax goola ah muusan dhalin wax goola ah muusan caawin ninka lagu magacaabo rasmas hojelan marka wuxuuna ku fadhiyaa qiimo dhan gaaraya ama lacag dhan toddobaatan iyo shan milyan ayuu ku fadhiyaa marka ciyaryaankan waxaa laleeyahay erasmus hogland lacagtiisa way khasaartay inkastoo ciyaryaankan loo baahan in la saboodgareeyo ama banooniyada la siiyo waryahaanada waxay ku dulnool yihiin ciyaaryahaanada ka ciyaara garbaha sida difaaca midig iyo difaaca bidix sida ciyaaryahaanada ka ciyaara lambarka toddobaad iyo lambarka kow iyo marka antony wax ma waxna ma dhaliyo garnajo wax ma dhali waxna ma caawiyo lucashow sidoo kale caawin lagama helayo sidoo kale ninka wambisaka isagana isaga waxaa weeyaan eh, ma laga sugaa in wambesaaka inuu gool laliyo sidoo kaleetana gool u caawiyo marka manchester waxaa weeyaan eh, waxay wax ka sugayaan wambesaaka wambesaaka toddobaad boqol toddobaatan iyo saddex kulan ayuu u ciyaaray dhammaan tartamadooda keliya wuxuu caawiyay labaiyo gool halka alexander arnold xil ciyaareedkii uu caawiyo labaiyo gool ka badan marka waxaad arkaysaa difaacyada manchester inay yihiin difaacyo aan waxba ahayn marka eh, mactomany isagu waxa weeyaan waayadan kulmadii ugu dambeysay aad iyo aad ay u liitay marka waxaa ugu dambeysay kulankii chelsea laba gool iyo hal markaasi oo magtabani guul celiyey marka kulankii barmus waxa muusan dhalin kulankii bayer kulankii liverpool kulankii westham isaguna waxa weyaan xil isaga ayaa baromba oo ninka ugu goolasha badan xil manchester lix gool ayuu dhaliyey hal goolna waa caawiyey labaatan kulan xil ciyaareedkan ciyaaray koox kubadda cagta manchester dhegeystayaal markana haddii aynu eegdana kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo eh, arsenal iyo weliba liverpool kulankoodii barbara ayuu ku dhammaaday haddaba wuxuu ahaa kulan aad iy aad u xiiso badan oo kooxda kubadda cagta liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal labaduba ay u qalmeyneen badiyaan taasoo ka dhigan in kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo liverpool xilli ciyaareedkan iyo waliba koox kubadda cagta arsenal ay yihiin laba kooxood ee muujinaya tartanka horyaalka bermer leaga inay qeyb libaaxle ka qaadanayaan sidoo kaleetana sanadkan ay yihiin tartamayaal haddaba markaynu eegno eh, liverpool eh, wuxuu eh, kulankan ama waxay kulankaas soo galeen iyagoo doonaya inay markaasi guul ka gaaraan kooxda kubadda cagta arsenal halka arsenal iyagoo ay doonayeen rekoorka xun loo diiwaangeliyay ka oo ahaa labada ugu dambeysay ama labada kun ugu dambeysay inay garoonka anfield stadium ay kusoo badiyaan haddaba markaynu eegno labadan kooxood sanadkan waxay faa u yihiin kooxda kubadda cagta mancity sababtee tahay liverpool labadii kun ugu dambeysay dhibco lumisay marka kooxda horyaalka u baahan waa inay garaacda manchester waa inay garaacda arsenal kooxda horyaalka premier leaguena u baahanna waa inay ay garaacda aston villa waa inay garaacda liverpool marka arsenal waxa weeyaan eh, laba kulan muhiim ah ayay dhumiyeen dhibco marka kulankii aston villa iyo kulankii u dhexeeyey arsenal xalay labada kooxoodba way u qalmeen inay markaa midkooda guusha ay qaataan boqolkiiba afartan iyo sagaal bal positionka ama kubadda haysashada arsenal ayaa haysatay halka boqolkiiba afartan waa konton kow ay haysatay kooxda kubadda cagta liverpool marka kaliya hal ayaa u dhexeeya marka waxaa dareemaysa in labadaba ay yihiin labo kooxood oo aad iyo aad xalay u wacdareeyay markaynu eegno koornada shan koorna ay soo tuureen ganars halka eh, liverpool iyaguna afar koorna ay soo tuurteen sidoo kaleetana dhammaan shuudadka arsenal waxay sameeyeen lix shuud halka sidoo kaleetana lix shuud ay sameeyeen liverpool on targetka eh, waxay sameeyeen saddex jeer liverpool halka laba jeerna ay sameeyeen ganars markaynu eegno xalay goolkiibarada eh, inta seef ay sameeyeen goolkiibarka ama goolhayaha arsenal wuxuu sameeyey labo seef sidoo kaleetana wuxuu badbaadiyay ninka lagu magacaabo alismabaka halsef taakalada soddon afar jeer ayay sameeyeen liverpool halka labaatan ayay sameeyeen kooxda kubadda cagta ganaris halka dhamaan basaska la sameeyey kooxda kubadda cagta arsenal ay sameeyeen afar boqol saddex waa afar boqol sideed iyo toban baas ay sameeyeen dhammaan laakiin saddex boqol soddon halka sidoo kaleetana ganars waa liverpool ay sameeyeen afar boqol soddon iyo marka waxaa dareemaysaa in wax waliba ay isaga dhawaayeen laakiin tisimikaas luis dias ayaa ka dhaawacmay kooxda liverpool marka taa oo ka dhigan in kulamada soo socda ay seegi doonaan tisimikaas ninka loo magacaabo waxaa dhaawacay bukay saka halka luis diasna isaguna isagu waa dhaawacle marka uu nugul yahay inuu dhaawac usoo gaaro taa oo ka dhigan xataa liverpool maadaama mow saalax uu maqnaan doono january markii la gaaro shan iyo wixii ka dambeeya uu koobka qaramada qaaradda africa uu aadi doono marka luis dias waxaa leeyahay isaga ayaa laga rabaa shaqadiisa laakiin lusias dhaawac soo gaar waxay niyajab u tahay kooxda liverpool haddaba yordan colob toddobaadkii hore aada iyo aad ayuu u inuu dhibco ku lumiyo kooxda kubadda cagta ee manchester wuxuu shaaca ka qaaday manchester in liverpool ay ahayd koox aada iyo aad u ciyaareysay laakiin manchester united eh, taakaya u dhigtay laakiin kulankii xalay taaka ayaa loo dhigay laakiin wuu qanacsanyay wuxuu leeyahay arsenal ciyaar aada yaad u qurux badan ayay soo bandhigeen waxaan arkayaa uu leeyahay ciyaar inabaanan caadihayn aad iyo aad ayaan u jeclaystay qaabka arsenal ee u ciyaareen marka xataa markaynu eegno tababaraha koox kubadda cagta ee ganrs ninka lagu magacaabo michael arteta wuxuu leeyahay run kulanka wuxuu ahaa kulan aada u xiisi badan labaatankii sana lasoo dhaafay inta kulan aan arkay wuxuu ahaa kulankan wuxuu ahaa kulankii u xisaab badna arko marka xamaasadiisa aada iyo aad ayay u sareysay marka xataa yordan colob wuxuu aad iyo aad ugu mahadcelinayaa taageerasha kooxda kubadda cagta liverpool waxay ku dheereeyeen qaylida iyo weliba sawalaxanka ee garoonka anfield lagu yaqaano caana ay ku tahay wuxuu leeyahay fariintii aan toddobaadkii hore gudbiyey waan dareemay marka arsenalna guulaya u tahay in garoonka anfield stadium hal dhibac ay kasoo qaataan sababta tahay laba kooxood ku tartamay horyaalka bermaliga oo liverpool xalli way istaheshiinay badiso xataa ganars iyagu xataa way istaahileen laakiin labadan kooxood inay dhibco isku lumiyaan waxay guul u tahay koox kubadda cagta mancity mancity waa koox markaasi aanan kaftamin haddii ay ka faa-ideysan waayaan fursadda fursad fiican ayaa la siiyey liverpool iyo arsenal marka hadda masiida soddon dhibcood ay leedahay hadii ay badiso soddon dhibcood ayay tegi doontaa taa oo ka dhigan in saddex dhibcood ay u jirsan doonto hogaamiyaasha horyaalka bermeliga ganars ama arsenal halka laba dhibcoodna ay u jirsan doonto liverpool iyo astonvilla marka mancity weli meelleer ma jirto haddana sidoo kaleeto xilligan oo kale eh, xilliga loo yaqaano chrismaska eh, kooxda xilli ciyaareedkan ama kooxda gacanta ku haysa xilligan oo kale waxaa laleeyahay inta badan kuma guuleysan markii laga soo tago mancity haddaba tan iyo labada kun iyo afariyo tobankii labada kun saddexiy tobankii labada kun xilligan oo kale kooxda kubadda cagta liverpool ayaa hogaanka horyaalka bermeliga ee si waxaanu ka dhameystay kaalinta labaad halka labada kun afariyo tobankii labada kun chelsea iyo xil ciyaareedkan ama markaan oo kale ay gacanta ku hayeen kaalinta koowaad ayaanu ku oo gebi ahaanba horyaalkii way qaadeen liverpool aaniraahde kooxda lasar xilli ciyaareedkan aaniraahde kooxda lasar city labada kun shan iyo markaan oo kale ama xilligan oo kale hogaanka horyaalka ayay gacanta ku hayeen wayna ku guuleysteen tartanka horyaalka bermaliga chelsea mar kale laba kun lix iyo xilligan oo kale ama xilliga christmaska loo yaqaano gacanta ayay ku hayeen oo way ku guuleysteen marka chelsea iyagu aqoon ayay uleeyihin xilligaan oo kale haddii soo gaaraan inta badan horyaalka bermaliga ay ku guuleystaan mancity markaan oo kale laba kun toddoba iyo kaalinta koowaad ay ku jireen wayna qaadeen labada kun sideed tobankii liverpool oo kale xilligan kaalinta koowaad ay ku jireen labaad ay ku guuleysteen halka labada kun sagaaliyo tobankii liverpool xilligan oo kale ay kaalinta koowaad ku jireen gebi ahaanba horyaalkii way qaadeen laakiin liverpool labada kun labaatanki labada kun xilligan oo kale gacanta ayay ku hayeen saddexaad ayay ku dhameysteen mancity xil ciyaareedkii hore gacanta ayay ku hayeen koowaad ayay ku dhameysteen anirada laba kun labaatan kowdii laba xil ciyaareedkii horena arsenal ayaa gacanta ku heysay xil ciyaareedkan xil ciyaareedkii hore weeyaan gebi ahaanba tartankii horyaalka bermeliga ma aysan qaadan xil ciyaareedkana waynu arki doonaa hadii arsenal ay ku guuleysan doonaan horyaalka bermeliga marka sanadkan horyaalka uu shidan yahay aad iyo aad ay xiiso badan yahay marka fursad fiican ayay haystaan liverpool arsenal astonvilla iyo kooxda kubadda cagta mancity marka mancity toddobaadkan way nasan doontaa waxay la ciyaari doontaa laakiin arbacada todobaadkan Eh, markii dabcan la eego kooxda everton garoonka goodsenberg ayay booqan doonaan waxaynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta liverpool ay dabcan aan iraahda kooxda everton ay taaka udhigi doonto toddobaadkan gudihiisa kooxda kubadda cagta macity haddiinu eegnana jelesia eh, waxay la ciyaari doontaa eh, markii la gaaro afarta galabnimo kooxda wolvis kulan xiise badan marka jelesia waa koox aad iyaad u liidata xil ciyaareedkan laba iyo labaatan dhibcood ayay ku heleen toddoba iyo toban kulan horyaalka brimier league ay ku ciyaareen ama ay dabcan xil ciyaareedkan toddoba iyo toban kulan ciyaareen laba iyo labaatan dhibcood ayay heleen taa oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta chelsea dhibaato badan ay dareemeen sanadkan brushi bugentin waxa weeyaan waxaa leeyahay waa tobabare aadaed u liita sababta tahay chelsea iyaga oo lacag waali ah ay bixiyeen oo ugu yaraan saddex boqol ka badan ayaa haddana waxay isku dhibco kooxda ee barnemouth marka waxaa ka sareysa brighton manchester newcastle westerham mancity sporis aston villa iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool marka chelsea marka wuxuu u baahaya inay guul ay gaaraan laba kulan xiriira ayay doonaya inay gaaraan xil ciyaareedkan markoodii labaad marka saddex kulan xiriirna way doonayaan xil ciyaareedkan amurushi bujuntino tan iyo markii loo magacaabay tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea hadaba ciyaaryaanka lagu magacaabo bodrvich ayaa kulanka lagu soo bilaabi doona maadaama goolhayaha kale uu dhaawacan yahay sidoo kale ninka lagu magacaabo levi golwil bedshiel diago silva axel desasi halka enzo fernandes moses kasedow sidoo kale sterlin ninka lagu magacaabo galagar colbal mari jackson lagu soo bilaabi doona laakiin enzo kulanka uu maqnaan doona sida la istacdaalinayo kulanka galagar ayaa gadaal ciyaari doona oo qeybta dhexe laakiin dumarka diiishaha waxaa ciyaari doona inkunku oo kulanka soo laaban doona hadaba corela benjilwell jaloba ninka lagu magacaabo james roberto sanchez wesley fofana inzo fernandes ayaa kulanka seegi doona halka jakomeka ugujugu iyo weliba lagvia iyaguna ay soo laabteen la rajeynaya kursiga kaadka inay fadhiistaan bedr enato oo ah ciyaaryaanka uga caawinta badan horyaalka bremeliga ayaa soo laabtay laakiin kulankaa in lagu soo bilaabi doono in kale lama sheegin marka eh, joseza oo ah golhayihii dhaawacmay dhowaan wolfis uu soo laabtay isagana waad rajeynaya inuu ciyaaro hadaba koox kubada cagta mm, lagu magacaabo chelsea kooxda wolfis ay ku dhiban tahay garoonka melonix stadium labadii jeer ugu dambeysay ee booqdeen halkan dhibco wax dhibcama aysan kusoo qaadeen mar waa lagu soo garaacay marna barbaro marka chelsea kulankii ugu dambeeyeyna waa lasoo garaacay oo wolfis ay booqdaan garoonkooda waxay sideedii abril markaasina chelsea ayaa hal gool iyo waxba ku garaacday waa wolfis iyo hal gool iyo waxba ku garaacday chelsea ciidaanka lagu magacaabo mathias nunes oo hadda ka tirsan koox kubadda cagta macity aana goolkaasi goosha ka dhaliyay marka macity waynu arki doona chelsea aan iracde haddii guul ay gaari doonaan kole fursad fiican ayay haystaan haddii chelsea ay badiyaan maadaama kooxihii isku dhawaayeen la garaacay sida brayton oo barbaro gashay manchester eh, eh, la garaacay newcastle united marka haddii chelsea ay badiso shan iyo labaatan dhibcood ayay marka haddii kulanka toddobaadkan ay badiyaana sagaal iyo labaatan dhibcood ayay doontaa newcastle ay soo qaban doonaan manchester marka laakiin waa in kulanka horta caawa ay badiyaan kadibna lowton ayay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo the bluse markaynu eegno kulamada eh, kalena eh, spors iyaguna way badiyeen laba gool iyo hal ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta everton halka sidoo kaleetana eh, kooxda lowton ay garaacday kooxda newcastle baaley iyaguna waxay laba gool waa laba gool waxba ku garaacaan kooxda kubadda cagta fulham halka talyaanigana seereeda uu xiso badan yahay kooxda yuve ayaa laba gool hal ugu garaacay waa yuventus ayaa garaacday waxay laba gool hal ku garaacday kooxda kubadda cagta verazone marka yuventus sanadkan aad yaday u khatar badan tahay waxaanay doonaysaa isku daytaa talyaaniga inay dabcan ay ku guuleysaan inkastoo inter milan afar dhibcood ay ka sareyso oo inter milan ayaa afar dhibcood horeysa inter milan laba gooli ay ku garaaceen kooxda leje halka napoli iyaguna la garaacay yose morino ayaa roma oo wata ayaa napoli laba gooli waxba ku garaacay halka sidoo kaleetana kooxda atletic madrid iyaguna ay hal gooli waxba ku garaaceen kooxda kubadda cagta sevilia waa kaga dhegeystayaal weli waxaad barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmihi magaalada muqdisho dhegeystayaal markan haddiinu eegnana tababaraha kooxda kubadda cagta real madrid carlo angelotiga waxa uu shaaca qaaday inay macquul tahay in kooxda kubadda cagta ee real madrid ay soo qaadato difaac marka waxaa la aaminsan yahay in difaac ay soo qaadan karayaan waxaana la aaminsan yahay in difaacii hore kooxda kubadda cagta real madrid ninka lagu magacaabo rafael fareen uu ka mid yahay difaacyada ugu cadcad ee suuqa januari kooxda kubadda cagta marengeyska ay soo qaadan karayaan hadaba xilli ciyaareedkan markaynu eegno ee koox kubadda cagta real madrid dhammaan difaacyadooda qaybta dhexe waa wada dhaawac markaad aragto ciyaaryaanka lagu magacaabo najo oo lidka ku maqnaan doona saddexda kulan soo aadan sidoo kaleetuna alaaba iyo weliba ciyaaryahanada kaleeto sida melataw dhammaantooda waa wada dhaawac marka waxaa la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta real madrid inay waajib ku ahaan doonto maadaama difaac dhex keliya hadda ay ka haystaan anton laakiin tababaruhu wuxuu shaaca ka qaaday wuxuu leeyahay waxaa macquul in jowmeni laga ciyaarsiiyo difaaca dhexe sidoo kaleetna kamafinka isagan waa laga ciyaarsiin karaa ayuu yidhi waa ciyaaryahan tayo badan leh laakiin waxaa la aaminsan yahay in ciyaaryahaankii hore koox kubadda cagta marengeyska haddana ka tirsan koox kubadda cagtama united rafael fareen uu ka mid yahay eh, ciyaaryahaanada la saadaalinayo in barnabo mar kale uu kusoo laaban doono fareen haddaba real madrid ayaa xiisu qabta saxiixa xidiga reer faransa kadib dhaawacyada ciyaaryahaanada soo gaaray gaaraan kuwa difaaca marka rafael fareen ayaa ku dhibtooday oday kooxda kubadda cagta united xataa ciyaaryahaankan bood joogtaa kama haysta kooxda kubadda cagta manchester united waxa uu ka dambeeyaa ciyaaryahaanada sida ninka lagu magacaabo harry mgwaya lendolof ayuu ka dambeeyaa lisandor martines ayuu ka dambeeya marka taa oo ka dhigan in rafael fareen hadda uu spain ku laaban doono kooxda kubadda cagta marengeyskana ay diyaar u tahay ciiryaankan inay gacanta ku dhigaan mar kale haddaba fareen waxa uu ka soo baxay hal sano ka kooxda kubadda cagta madrid marka eh, isaga iyo kasamirow markaynu eegno fareen marka hadda waxaa leeyahay waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada macquulka ee tahay inuu ku laabto kooxda kubadda cagta madrid waxaa jira ciyaaryahaano dhowr ah oo real madrid ka tagay markalena ku laabtay marka fareen wuxuu ka mid noqon doonaa ciyaaryahanadaasi marka carlo ancelotina warkiisaba uu cadeeyey wuxuu shaac ka qaaday waxa aynu rajeyn doonaa in aynu difaac aynu soo qaadano ayuu yidhi dhanka kaleetana haddiinu eegnana ciyaaryahanka lagu magacaabo factor osemhen oo waayadanba ay doondoonayeen kooxaha chelsia iyo weliba kooxda kubadda cagta hagaanaris ayaa ugu dambeyntii heshiis cusub ayuu saxiixay taasi oo ka dhigan in factor osemhen haddii xataa uu baxayo ee lagu heli karay lacag dhan boqol iyo soddon dolar ama boqol iyo soddon milyan weeyaane waxaa lagu heli doonaa lacag dhan boqol iyo soddon milyan taasi oo ka dhigan in xataa uu yahay ciyaaryaanka mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu mushaaraadka badan kooxda kubadda cagta naaboli marka naaboli uu dabaatiyay ciyaaryahankan waa ceshteen waxaana la aaminsan yahay inuusan ka tegi doonin kooxda kubadda cagta naabolitaanka naaboli xil ciyaareedkii hore iskudaataha talyaaniga ayay ku guulaysteen sanadkan laakiin waxaa leeyahay xaaladooda ma fiicna oo waxaa la aaminsan yahay xataa in ay seegi karayaan eh, kaalinta koowaad ama kaalinta labaad weeyaan sanadkan maadaama inter milan iyo yuventus ay yihiin laba kooxood aad iyaad u tartamaya marka factor osemhen waxaa leeyahay ugu dambeetii wuxuu ku qanacay mashruuca cusub ee kooxda kubadda cagta napoli wuxuuna shaaca ka qaaday isagu waxa weya mar un brimier league waa inuu yimaada taa oo ka dhigan in labada uu sii joogi doono kooxda kubadda cagta napoli ama haddii kale lacagna boqol iyo soddon milyan lagu burburin doono qiimihiisa marka factor osimhen waa ciyaaryahaan aad aad u khatar badan wuxuu leeyahay halkan waan ku faraxsanahay wuxuu leeyahay sidoo kaleeto waxaan helay dalabyo badan oo kooxo waaweyn marka laakiin waxaan haystaa dooqyo badan sida barcelona inter milan atletica madrid yuventus iyo kooxo kale inaan ku biir ayuu yidhi laakiin halkan waan sii joogi doonaa ayuu marka halkan heshiis ayaan ku joogaa waana sii joogi doonaa ayuu taasi oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta ee arsenal iyo weliba chelsea markaan ay u soo jeesteen ciyaryaanka weerarka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo brenford waana ciyaryaanka lagu magacaabo evantony evantony waa ciyaaryahaan innaba aan caadi ahayn oo xil ciyaareedkii labaatan gool ku dhalin karaya marka waxaa leeyahay chelsea iyo weliba kooxda cagta arsenal markaan diirada waxay saari doonaan ciyaaryahaanka aadka u badan ee lagu magacaabo waa ciyaaryahan kale aadka loo doondoonaya ninka lagu magacaabo evantony eantony bishan ayaa ganaaxa waa janwari bisha soo socota ayaa ganaaxa laga dejin doona maadaama isagu waxyaabo qamaarah lagu arkay marka waxaa leeyahay jelsia iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal diiradooda waa ninka laakiin markaynu eegno kooxda kubadda cagta jelsia xil ciyaareedkan Eh, waryahaan way u baahan yihin laakiin ninka lagu magacaabo tony boli oo milkiilaha kooxda kubadda ah jelsia diyaar uma aha mar kale in boqol milyan uu ka bixiyo eh, ciyaaryahaan marka waxaynu ognahay in eh, ciyaaryahaano badan oo saddex ilaa afar gaaraya boqol milyan laga bixiyey waxaan ugu horeeya ciyaaryahanka lagu magacaabo inso fernandes oo boqol milyan ku fadhiya boqollabaatan milyan inso ninka lagu magacaabo kaysedo sidoo kaleeta maqaa'il mudriga dhammaantood wada boqol milyan ay ku fadhiyaan taasi oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta the blues ciyaaryahanada joogo saddex ka mid ah wada boqol milyan ay yihiin saas ay tahayna kooxda eh, chelsea kaalinta lixaad xataa waxa weyaan kaalinta toddobaad isdiida xataa kuma jirto waxay ku jiraan kaalinta tobanaad ee horyaalka bermaliga hadaba sanadkan horyaalka bermaliga aad iyo aad u xiiso badan yahay kooxda kubadda cagta arsenal kooxda kubadda cagta stanvilla kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta mancity dhammaantooda waxay ka mid yihiin kuwa u dagaalami doona horyaalka bermaliga sanadkan haddaba waxaa jira kooxo markii la eego eh, xilligan oo kale ama xilliga eh, inta badan ee eh, loo yaqaano krismaska ama ciidda gaalada loo yaqaano inta badan kooxaha xilli ciyaareedkan ama xilligan oo kale horyaalka bermelig gacanta ku haya inta badan waxaa leeyahay kuma guulaysaan laakiin kooxda kubadda cagta iyagu waxay u leeyihiin taariikh inta badan iyagu waxa weyaan waa kooxda keliya xilligan oo kale aan horyaalka gacanta ku hayn haddana ku guulaysata haddaba kooxda kubadda cagta liverpool iyo arsenal waxa weyaan iyagu waxay leeyahy sanadkan kuma guulaysan karayaan premier league inkastoo mar waliba hadda yihiin kuwa aad u khatar badan waxaa leeyahay xilligaan oo kale arsenal waxa ay horyaalka bermeliga gacanta ku hayeen xilligaan kale oo bisha decembar gabagaba ay tahay ama xilliga christmas dayga loo yaqaano kuma guuleysan koox kubada cagta arsenal arsenaal sidoo kaleetana liverpool xilligaan oo kale gacanta ay ku hayeen waa laga qaaday horyaalka maysan ku guuleysan liverpool kuma guuleysan sidoo kale liverpool kuma guuleysan xilligaan oo gacanta ay ku hayeen masiti ee ka qaaday sidoo kale liverpool xilligaan oo kale gacanta ay ku hayeen laakiin ma aysan ku guuleysan arsenalna sanadkii xilligaan oo kale gacanta ay ku hayeen horyaalka bermaliga sidaasi ay tahayna ma aysan ku guulaysan taasi oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal iyo liverpool sanadkan la leeyahay waayahoodii ayay rikoorkoodii ayay xun ay jabin karayaan laakiin markaynu eegno mar waliba eh, saddexda kooxood ee arsenal liverpool iyo macity waa saddex kooxood aad iyo aad u khatar badan markaynu eegno eh, kooxda kubadda cagta macity kulamo badan ayaa eh, u dhiman oo weli wareega labaad horyaalka bermaliga ayaa dhiman wareega koowaad markaynu eegna sideed kulan ee qaybta hore ah iyo kulan ee qayb dambea marka waxaa leeyahay qaybta labaad mancity weligooda way soo kici jireen marka arsenal iyo liverpoolna dhibcaha ay lumiyaan waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta mancity fursad fiican ay u haysato in ay kulamada soo socda haddii badiyaan horyaalka brimier leaga ay gacanta ku rigi karayaan hadda mancity soddon iyo afar ay leedahay haddii badiyaan soddon iyo ay tegi doonaan marka soddon toddoba dhibcood ay tagaan naadiga kale kusoo xigta waa dhibcood marka laba dhibcood ayaa udhexeeya saddex dhibcoodna ayaa u dhexayn doonaa horyaalka bermeliga ee eh, markaynu eegno naadiga gacanta ku heysa oo arsenaal marka weli mancity waxay ka mid yihiin kooxaha ama kooxda weli laga cabsanayo ku guuleysan karaysa horyaalka bermeliga arsenal shantii kulan ugu dambeysay laba kulan ayay dhumiyeen hal kulan waa la garaacay hal kulanna barbarayay galeen liverpool shantii kulan ugu dambeysay saddex kulan ayay badiyeen laba kulan barbara ay galeen waana garoonkooda anfil stadium ayay barbaro ku galeen halka astonvilla iyaguna sidoo kaleetan shantii kul ugu dambeysay laba kulan ay dhumiyeen barbaro ay galeen saddex kulan ay badiyeen sporis xataa iyagu xataa ma foga ay soo dhowan yihiin soddon lix dhibcood ay leedahay kooxda kubadda cagta sporis shantii kun ugu dambeysay saddex kulan ay badiyeen hal waa la garacay hal kulan barbaray galeen halka mansiti shantii kun ugu dambeysay ama lixdii kun ugu dambeysay hal kulan keliya ay badiyeen markaa saddex ka mid a ah daroway galeen hal kulan la garaacay xataa westham iyagu waxa weyaan shantii kun ugu dambeysay saddex kulan ayay badiyeen hal kulan waa laga raacay hal kulanna barbarayay galeen marka xataa eh, waxaa laga yaabaya sanadkan kooxda kubadda cagta barmouth barmouth waxaa laleeyahay sanadkan aadaeeda u cadareynayaan waxaa la saadaalinayna barmouth ay laaban karayeen ama ay laaban karayaan sanadkan laakiin waxay ka mid yihiin kooxa inaba aanan caadiyen haddaba ka waran haddii aan ku dhaho barmouth xilli ciyaareedka inta dhibcaha ay heshay iyo chelsea inta dhibcaha ay heleen waa isku mid chelsea ah oo intaasoo lacag la geliyey milyan lacag la geliyey haddana barmus ay isku dhibac yihiin barmus waxay leedahay eh, dhibcood chelseana waxay leedahay dhibcood taasi oo ceeb ku ah taageerayaasha koox chelsea marka burushi bunjuntiina xataa waxaa laleeyahy sanadkan shaqo fiican muusan qaban waxba laga cabsi qabaa gebyahaba in la ceeliyo saaxibada barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiya magaalada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabaynayna nool